بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله فصل وجلود الميتة تطهر بالدماء halkan wuxuu inooga tilmaamaya haraga baktiga neefka baktiyey markaa neefka dhintay ee baktiyey waa nijaas haraggiisuna waa nijaas laakiin haragga waa la daahiriyaa maxaa lagu daahiriyaa waa la megdiyaa waa la huuriyaa soma marka acyaanta nijaasta alacyaan annajisa lama daahiriyo mana daahiroobaan marka laga soo reebo imise shay saddex shay saddexda maxay kala ahaayeen khamrada iyo meytada iminka mel haragga baktiga wamaa saara xayawaanan haddaba imika mid ka u noo sheegaya oo ah markaa maytadii wa juluud lmaytati baktiga haragiisu tathuru bidibaaqi magdin ayuu ku daahiroobi doonaa ilaa jil ilaa jild alkalbi eyga haraggiisa mooyaane iyo walkhinsiira doofaarka iyo wamaa tawallada minhumaa labadaas waxay iska dhaleen aw min axadihima ama midkoodu ka dhalay maca xayawaanin daahirin xayawaan daahir wa cawmu lmaytati baktiga laftiisu iyo wa shacruhaa dhagurteedu najisun nijaas weeyaan ila alaadamiy aadamiga mooyaane markaa wuxuu ku daahiroobay inoo sheegay oo ah haragii in lagu daahirinayo bidibaaq wa juluud lmaytati baktiga harag markaa hargihiisu haragga baktigu tatru bidibaaq magdibu markaas ku daahiroobi doona in la magdiyo waa la horinaya oo fadalaadka iyo waxaa soo raacay waa laga jaraya oo laga nadiifinaya ilaa jild alkalbi eyga markaasi haraggiisa mooyaane walkhinziir waayo sababto waxa weeyaan labadani markay noolaayeen nijaas bay ahaayeen markiina horaay nijaas bay ahaayeen markaa qayb ka mid markuu dhinto dee haroori maayadi aygu waa nijaas doofaarkuna waa nijaas labaduba iyagoo nool hadda markay dhinteen maha iminka neefka arigiihi waa daahir lakin hadduu baktiyo waa nijaas ayguna hadduu baktiyo iyo hadduu nool yahay labadaba waa nijaas marka markuu noloshiisii mar hadduu nijaas uu ahaa markuu dhinto qayb ka midi dee daahir noqon mayso wamaa tawallada minhuma labadaas waxay iska dhaleen labadeed kalb iyo khinziir waxay iska dhaleen aw min axadihima ama midkoodu dhalay midkood baa wuxuu ka dhalay xayawaan daahir wa ay saartay lax oo kale dabeetana labadaasay iska dhaleen jaanibka nijaasta ayaa la awood siinaya jaanibka jaanibka nijaasta ayaa la awood siinaya il xayawanka kale waa aahir isagu wa cadmu lmaytati baktiga laftiisu waa la fihi marka wa shacruhaa iyo dhogortiisu najas najisun nijaas wey ila alaadamiy aadamiga mooyaane harag isagoo lagu intifaacay waa lagala soo bixi doonaa waa lagu intifaacay siduu rasulku yihi alayhi salaatu wasalaam neef markaa wuxuu arkay waxa weeyaan ah, dadka ay iska tuureen markasu yui maad ku intifaacdiin ya markaasu wuxuu u sheegay in harga kala baxaan ay megdiyaan laakiin dhogortii iyo lafihii iyaguna nijaas bay noqonayaan ibni aadamku ka reeb ibni aadamku hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto waa isku mid noloshiisi dhimashadiis waa isku mid waa daahir marna ma nijaasobo oo rasulku wuxu ui subxaana allah in almus ina almu'mina laa yanjus a waxbaan ka tegey ya ha ah. de nijaas neef neefkaas wuxuu cabay nijaas buu cabay weeyaan ya ma garatay marka neefku hadduu nijaas cuno wax nijaasaada uu cuno ama uu cabo caanaha nijaasta oo kale caanaha aygu sheegayno iyo waxyaabaha kale nijaasta waxaa la sameeyaa neefka jallaala la yidhaahdaa marka waxaa la sameynayaa neefka meel wanaagsan baa la geenaya in muddaaba halkaa lagu haynaya calaf wanaagsan iyo waxbaa la siinaya jirkiis ka bixi doonta waxyaabaha qurunka iyo nijaastaha iyo waxaa cunay hadda kuwana magaalada joogay cunayo waxyaabaha aan fiicnen iyo qurunka iyo waxaa cunay banaanka loo saaray deetna jidhkoodii waxeeduba hagaagi doon nadiif buu noqon doona markaa waa daahir waa daahir weeyaan faslun walaa yajuusu uma banaana isticmaalu awaani dahabi walfidati weelka dahabka fidada isticmaalkooda ma banaanaanayo wayajuusu isticmaalu gayrihimaa labadaa keyrkood isticmaalkooda wuu banaanaanayaa oo min alawaani weelka ka weelka kamida ah halkan wuxuu nooga tilmaamay weelka qaacidada weelka waxa weeyaan alaslu fi lawaani alxilu alslu fi l lawaani alxil weelka asal waxa waa weelka waxaa asal waa xalaal inay yihiin wixii doona ha laga sameeyo dhagaxka laga sameeyey ka dhoobo laga sameeyey ka qori laga sameeyey ka xarag laga sameeyey ka qurad laga sameeyey waa wada xalaal ilaa sharcigu wuxu naga xarimi mooyaane ilaa maa xaramahu shaaric shaaric wuxuu naga xarimi mooyaane shaaric muxuu xarimay weelka dahabka fidada weel dahab laga sameeyey ama fida laga sameeyey waxna lagu cuni maayo waxna lagu cabi maayo si kalena loo isticmaali maayo si kalena loo isticmaali maayo oo isticmaalaadka kale ee wa lag wax lagu shubanayo oo kale lagu samayn maayo walaa yajuusu banaanaan maayo isticmaalu awaani dahab walfidati weelka dahabka fidada isticmaalkoodu banaanaan maayo wayajuusu waa banaanaanaya isticmaalu gayrihimaa labadaa wixii aan ahayn isticmaalkooda oo min alawaani weelka kamida ah. wixii kale weel labadaa aan ahayn waa la isticmaala faslun wasiwaaku cadigu mustaxabun sunno wey fii kulli xaalin wakti kasta ama xaalad kasta ilaa bacda azawaali zawaalka dabadi mooyaane oo lisaa'ibu qofkii somanaa u sugnaaday wa huwa cadigu fii halaathati mawaadica meelayow saddexa dhexdood ayuu ashaddu istixbaaban aada sunno usii yahay ta koowaad cinda tagayuri lfami afku markuu doorsoomo agteeda min azmin azmigu marka waxa weeyaan waa asukuut alطawiil wa tarku اlakl waa qofku uu aamusa in badan in muddo aamusan ama wixii la cunayay markaasi ka tegay ayuu afka isku bedelay iyo wagayrihi wixii kaa aan ahayn wagayrku wuxuu noqonayaa maalan isagoo cunay shay raaixadiisu shay raaixo qabuun leh wa cinda alqiyaami min annoom iyo hurdo marka laga kaco agteeda oo ka iyo wa cinda alqiyaami ila asalaati salaada marka loo kacayo saddexdaa meelood buu aada mustaxab markaas u yahay cadaygu xukunkiisu waa sunni rasuulkuna uu nagu booriyey calayhi salaatu wassalaam asiwaaku madharatu lilfam mardaatu lirab isaguna uu ku dadaali jiray marka casho la weydiinana gurigiisa markuu yimaado muxuu ku bilaabi jiray qaalat asiwaak guriga markuu yimaado saa usoo galaba waa cadayn jiray marka qofku inuu cadayga aada ugu dadaalo oo jabadda ku sito oo mar walba u cadaydo way fiicanta ya way wanaagsanta culimada qaarkood waxaa la soo wariyey ilkahooda marka laga warramayey siday colaygu isticmaalayeen ilkii baa caddaaday markaase waxay noqdeen barafka caddaanka barafka oo kalead moodeysa baa la yidhi caddaanka ilkaha maaragtay waayo isticmaalka cadayga ayaa ku badnaa markaa ilkaha nadiifintooda inu aada markaas waxa weeyaan nadiif ay ahaadaan mar walba cudurada ku dhacayaana way yaraanaya cudurada ku dhacayaana ilkaha ku dhacayaana way yaraanayaan marka qofka aada u cadaydo marka cadayshadu aada ba ufiicantay waag haddaba sheekhu wuxu uri wasiwaaqu cadaygu mustaxabun sunno weyan fi kulli xaalin xaalad walba iyo waqti walba mar walba qofku ad uu cadayan wuxuu ka soo reebay haddaba ilaa bacda zawaali zawaalka dabadii mooyaane oo lisaaim kiisa manaa sugnay zawalka wana garanayna soma zawalka maxay samada bartankeeda ka dhaqaaqo oo duhru marku soo galo weyaan marka qofka soomani isagoo gelinka hore wuu cadayan karaa gelinka dambe laakiin sheekhu wuxuu leeyahay ma cadayanayo oo isaga sunno maaha bal waa makruuh waayo rasuulku wuxu la khaluufu fami saa'imi aطyab cinda allahi min riixi lmiski qofka sooman loonka afkiisa ku yaala marka waa alraayax alkariha ka soo baxaysa ee aan wanaagsanayn weeyaan loonkaasi ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon min riixilmiski marka waxay yidhaahdeen haddii uu cadeedo loonkuna inta badan wuxuu samaysmaa wixii ka dambeeyaa ayuu maaragtay xilligaa gelinkaa dambe haddii uu cadeedo wuu go-ayaa bay yidhahdeen hadduu cadeedo loonkaa udgoon ilaahay agtiisa ee wanaagsan ee ajrigaasi laga helaya ayaa go-aya sidaa daraaddeed cadaygu waa isagu markaa sunno umaha qofkii soomanaa marka haddaba halkaas sidaa imaamu shaafici raximah ullah waa waa sida uu sheegay mashhuurkana ka fi lmadhab aimaduna ay ku socdaan madhabka imaam shaafici laakiin waxaa jira qowl kale oo uu leeyahay imaam shaafici raximah llahu tacaala oo uu soo naqliyey uu markaa sheegay imaam tirmidi fi jaamicihi tirmidi baa kitaabkiisa aljaamic ku sheegay oo waxa uu yidhi shaafici umu arkaynin qofka soomani inuu cadeedo awala nahaari wa aakhirahu ba'san wax dhibaato umu arkayn gelinka hore hadduu cadeedo iyo gelinka dambe haduu cadeedo labadaba wax dhibaato umu arkayn hadalkaasi waxa soo waxaa sheegay imaamu nawowi raximah llah markaasa markuu hadalkaa uu sheegay ayaa waxau yihi wa hada naqlu gariibun naqligaasi waa ariib yani shaafici waa hadalkaa uu kasoo sheegay tirmidi waa ariib weeyaan laakiin xagga dambe wuxuu ku tilmaamay inuu qawi yahay min xayu daliil wa huwa lmukhtaaru wuxuu leeyahay daliilka marka la eego waa mid xoog badan waanaanka mukhtaarka wey kasagu wuxuu doortay qowlkaa odhanaya wax dhibaataa ma laha marka halkaa faaidaan siinaya haddaba faidadaas maxay tahay faidadaas waxa weeye iminka naqliga uu yihi imaamu nawi waa hariib oo culimo badanna ay ku raaceen wuxuu tilmaamayaa inuu hadalkani shaafici uu kasoo naqliyay dee hadalkaasa ayaa hariiba buu leeyay lakiin hariib maaha waxaa laga soo imaamu shaafici naskiisa ayuu ku yaalaa buwaydi waxaana tilmaamay nawowi ardaygiisii ibnu cabaar kitaabka cumdatulaxkaamka ah sharax buu ku leeyay kitaabka sharaxaas ayuu ku sheegay inuu naqligu gariib un ahayn ee imaamu shaafici hadalkaa uu yidhi kuna yidhi kitaabka buwaydi ku qoran kuna skari isaga dabadeedna culamo kalaa kaas sheegay ibnu muraqib baa ka a marka halka naga soo baxay imaam shaafici raximah llah kitaabka bawaadqina waa waa waa waa madhab waa qowlka jadiidka wey marka mesha waxa naga soo baxaya shaafici laba qowl buu ku leey masaladan oo labaduba jadiid ay yihiin inaanu qofku qofka soomayn bacda zawaal inu cadaynaynin iyo inuu cadada inay sax tahay oo ay banaantay ka odhanaya waa la waa la cadayn karaama daliilkana u xoog badan waxaana rajaxay culimada shaaficiyada qaar badan oo kamid ah baa rajaxay marka adu calayhi xaal halkaa waxaa tidhahdaa ilaa bacda azawaali lisaa'imi qowl labaad buu shaafici ku leeyahay oo qawiya xagga daliilka marka wa cadibu fi halaaati mawaadica meelayo saddexa saddex meelood dhexdood ayuu ashaddu istixbaaban aada mustaxab usii yahay cinda tagayuri lfami afku markuu isbedelo agteed min asmin aamusitaan iyo cunitaanka tegitaankeed awgeed iyo wagayrihi wixii aan ahayn markaasi asbigaasi ama aamusitaanka aan ahayn qofku hadduu aamusnaado oo hadliba waayo afkuu isbedelaya cuntada hadduu ka tagana afkuu isbedelaya markaa wuu cadayan doonaa waqayrihina wuxuu gala jeeda qofku hadduu cuno wax eh, raa'ixa qarmuun iyadana wuu cadayan doonaa wa cinda alqiyaami min annowm iyo marka hurdada laga soo kaco iyadana in la cadada aada u mustaxaba wa cinda alqiyaami ila asalaati iyo salaadda marka loo kacaya iyadana qof mark salaada gelayana inuu cadidaa iyadana aad bay mustaxab tahay imse imisuu ka dhigay eh, istixbaabkii ashaddu istixbaaban ya saddex soo laba ku dar marka weysada cinda alwudu qofku markuu weysaysanay kalabaad cinda qiraati lqur'aan qur-aanka markuu akriyo qofka labadaan ku dar ims imise noqotay shan waxaynu baahana qof shanta batirya haddaba yalla muuse waa ko markaa afka bedelo ko wuxuu doona ha isku bedelo markaa wey waay markuu salaada tukanaya laba markuu hurdada ka soo tooso markuu qur-aanka akriyo afar shanaad markuu weyseysanaya shantaa meeloodba wuxuu yahay mustacmalkii waa maxay aada bu badany waay faslun wa furuud lwudui sittatun weysada furuudeedu waa lix wey waynu soo dhigayna maha ya waan soo dhigayna waan dul maraya marka haddaba sittatu ashyaa lix shay wey anniyatu niyada cinda gasli lwajhi oo wejiga meeritaankiisa agtiisa marka wejiga marka la meeraya ayaa la niyoonaya niyadu waxay noqonaysaa cinda asli lwajhi wejiga marka la meerayo waxaan kusoo marnay inagu cinda awali juzin min alwajhi soo ma markaas wa aslu lwajhi iyo wejiga meeritaankiisa wejiga meeritaankiisa iyaguna waa waajib weji maxaa la lahaa ama xadka wejig waa intay yaa sheegay xadka يعني حتى في تفضل هاي hay halkaa timo kasoo baxaan ee fooda ilaa lafda garhka hoosteeda iyo dhegta carjoodeeda intaa ka dhexaysa ayaa wejiga la dhaha wa qaslu yadayn iyo labada gacmood meeritaankooda ila lmirfaqayn iyo maca lmirfaqayn iyadoo oo xusulladan ay la jiraan ay la socdaan marka ra'si iyo madaxa qayb kamid oo la wa gaslu rijlayni iyo labada lugood meeritaankooda ila kacbayni maca alkacbayn iyadoo xus mxuu ahaa koraamahuna ayla jiraan watartiibu calaa ma dakarnahu si aan soo sheegnay oo loo tartiibiyo wa masxu bacdi ras madaxa qeyb kamida ah oo la maso shardi baa ku xidhan marka ya xuduudda madaxa timuhuna kamid yahay inta madaxa xuduuddiisa timuhu hadday madaxay dhaafaan oo timaha madaxa ka baxsan lama soxo ma asxayo ya waa inay noqdaan timuhu waa ku jiraan timaha la masaxaya inta madaxa xuduudda madaxa waa ina ku jiraan timaha dhaafay iyaga masixitaankooda ma asxayo waayo ilah ui wamsaxuu biru-uusikum madaxa la sheegay marka timihii weydaartay iyaga lama masaxayo oo see weydaaranaya yaa sheegay way wadaaran karaan hay timihii dheeraaday sida haweenka o kale ya sama dheeraada kuwa darafka kugu shishay hadduu qofku masaxo intuu saabu soo qabto uu xaggaasoo kale ka masaxo ya madaxuu masaxay waxaad ka warantaa qof baan timaba lahayn timaba mabale ya waa bilaa waa bilaa timaba kaa bilaa timaba maxa hahdaa magaciisa maana allawxiir maba lahaba madaxa wuu masaxaya wamsaxuu biru'uusikum ya waay tartiibtan hadda waa waad garanaysiin afartaas waa la kala horey saasa loo kala horreysiinaya wa sunanuhu casharatu ashyaa sunayaashiisuna waa toban atasmiyatu atasmiyatu bisinka oo loo qabto marka qofku weyseysanayo bismi illah uu wa gaslu lkafayni labada kaf meeritaankooda qabla idkhaalihima alinaa intaanu weelka aanu gelinin ka hor walmadmadatu luqluqashada iyo walistinshaaqu iyo sandaarsiga wa masxu jamiici ra'si iyo madaxa oo dhan masixitaankiisa wamasxu masxu iyo labada dhegood masixitaankooda daahirihima wa dushooda iyo hoostoodaba bimaa-in biyo markaasuu ku masxo biyahaasu jadiidin cusub wa takhliilu lixyati lkafati waxa weyaan garhkiis haystaa faraha marka dhexgelintooda wa takhliilu asaabici lyadayni warijlayni labada gacmood ee labada lugood farahooda oo markaa lasdhexgeliyo wa takhliil lagu sameeyo wa taqdiimu lyumna iyo midigtoo laga horreysiiyo cala lyusraa bidixda laga horreysiiyo watahaaratu halaathan halaathan iyo tahaaradii oo saddex saddex jeer markaasi xubnihii la meedho walmuwaalaatu iyo la xidhiidhiyo sunayaasha sunayaasha maynaa soo dhigan ya sodhig mayna sodhig toban atasmiyatu bisinkaa lagu bilaabay bism illaah marka qofku marka uu weyseysanayo inuu bisinka la yimaada maxay waa sunne bisinku qaban doono xadiid baa ku yimid daahirkiisa laga qaadanayo inay waajib tahay sida ka muuqata waa waajib laakiin culimo badani xadiidka way daciifiyeen waa daciif ba istixbaab markaa lagu qaaday tawada-uu bism illaah laa wudua liman lam yadkur ism allah qofaan bisinkaan u qaban weysaba male wuxuu tilmaamaya shardi buu tilmaamayaaba isagu markaa bisinkii waa waa mid goormaa lala imanaya waa lagu bilaabay hadduu ilaawo ka war waxayna culimada qaar ka mid yihi hadduu ilaawo marka uu xusuustin buu la imanaya qaarna waxay bismi wa aakhirahu sida cuntado kale yuu odhanaya ya cadayguna sunayaashu ku jira ku darso sunayaasha weysada yaa ku jira ka labaad waa gaslu kafayni labada kaf meeritaankooda way qabla idkhaalihim alinaa weelka intaan gacmaha aanu gelinin ka hor labada kaf baa la maydhi gaslu kafayn welibana waxa weeyaan qabla idkhaalihim alinaa weelka intaan biyaha la dhex gelin weelka afbalaaan yahayoo gacanta soo darsanayo inta aanu soo intaanu gacanta dhex gelinin biyihii horta ha farxasho ha farxasho waxaa kaa qaybeen culimadu markaa biyaha gacanta dhexgelintoodaasi ama farxalkaas farxalka kafeynka medhitaankiisa inuu qofku yaqiinsan yahay a imika waa la yidhi soo maaha waqaslu kafeyni qabla idkhaalihim alinaa weelka intaanu gelin gacanta kafka hamadha la yidhi soo ma ya saddex baa loo qaybiya halkaas inuu yaqiinsan yahay inay gacantiisu nijaas leedahay inuu yaqiinsan yahay gacantu inay leedahay maxay nijaas marka inuu biyihii gacanta dhex gelay waa xaaraan ma banaano waayo hadduu biyihii dhex gelay way way nijaasoobeen kaa cagsigeeda maxaa ka so horjeeda wuxuu yaqiinsanaa inay gacantu nijaas leedahay maxaa ka horjeeda ya wuxuu yaqiinsan yahay inay daahir tahay iyada markaa makruuh maaha ama xaaraan maaha inuu geliyo gacanti xaaraan maaha markaa inuu ogi gacantiisna daahir tahay waa u hubaa imisaan sheegnay laba kas gacantu waxa wayna ka shakisan yihin ma daahir ba ma nijaas ba iyadana gacanta gelin maayo wuu maydhayaa markaas markaasna iyadana waa saas rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu midkiin uu seexdo waxa weeyaan ee uu soo markuu midkiin soo toosog gacmaha ha meedho inta aanu weelka gelinin fa inahu laa yadri ayna ayna baatat yaduhu isaguma garanayo habeenkii halka ay gacantiisa ku beriday marka culimadu waxay idhahdeen ree xijaaz waxay ku waay waxay ku istinjoon jireen dhagaxaanta dhagaxa lagu istinjoon jiray hadday saxaro tahay hadday kaari tahay labadaba marka waxa weeyaan markuu qofku u dhidido dhidid uu yeesho waxaa laga yaabaa haddii meeshii wax ku hadheen inay dhididkaasi marka waxa weeyaan uu dhalaaliyo dabeetna qofku markuu seexdo ma garanay gacantiisa meeshay meeshay martay waxaa laga yaabaa inay dawadiisa ay marto eh, xubinta taranka inay marto meelo badan inay marta laga yaaba qofku war iskuma hayo deetna nijaastii uu soo qaado baa dhici karta saas yidhahda walmadmadatu luqluqashada iyaduna waa sunna weyn luqluqashadu waa biyuhu afka la geliyo lagu wareejiyo inta la cantuugo la tufo madmado lama idhaahdo afka biyaha waa la cantuugaya waa lagu wareejinaya madmadaa la idhahdaa walistinshaaq iyo sandaarsigii sanku biyaha la geliyo marka hal darsiba ba ku filan labadaba barhna waa afka la gelinaya barhna sankaa la gelinaya istinhaar fiif baa lasoo odhanaya oo biyihii sanka kale laga soo celinaya wa masxu jamiici ra'si iyo madaxa oo dhan oo la masxo waajib muxuu aha adiga intee intaa soo xigtaa wejiga bartanka bartanka keliya la masaxaya <laughs> ay ya hay adig adig ah. a qayb kamid a waa qayb kamid a bacd ras walow xabadda ha noqota dii doontaba wixii magaca masixitaanka ku dhawoobay waay iminkana suni wuxuu noqday jamiic ras madaxii oo dhan madaxo dhan salaa masaxay marka ay adiga hay hay hay hay istaag sida bal tusaale way haluu ka bilaabaya fawda ka bilaabaya bal bal samee haye haye a ah, sax sax wey furuudda ka bilaabanaya qadaadka gaarsiiya dib uso celinaya haddana waxaad ka warantaa koofiyad buu qofku xidhan yahay ama cumaamad madaxa ku duuban yahy soo masaxay qofka madaxa wax ku duuban laba siyood buu masaxaya inuu furuuddaa yaro hore saa yidhaahdo intaa maarata intuu saaba masaxo dabeetana cumaamada dusheeda ka masaxo iyo inuu cumaamada lafteeda ama koofiyad dusheeda masaxaba oo ku kaaftoomo labadaba rasulku waa ka sunnaatay alayh isalaatu wasalaam wa masxu ludunayni iyo labada dhegood masixitaankooda daahirihimaa wa bainihimaa dusha iyo hoostaba daahirkooda iyo bainkoodaba labada farood buu gelin doonaa godka uu ku masixi labadaas suulna xagga dambuu ka marin doonaa bimaain biyo biyahaasoo jadiidin cusub horta xadiis baa ku yimid xadiidka mu xadiiku waa daciif weyaan laakiin waxaa laga soo wariyay saxaabada qaar ka mida ah, sida cabdillahi bni cumar oo kale radia allaahu canhuma lakiin rasulka waxa ka sugnaatay axaadiida bedidooda waxaa ku sugan madaxa iyo dhagahoo wada socda in la masaxay oo biyihii madaxa lagu masaxay un dhagahana lagu masaxay oo biyo cusba aan la soo qaaday wa takhliilu lixyati lkahati garhka ishaysta ee weyn alkasta waa kaa weyn takhliil takhliilintiisa takhliilka waa faraho la dhexgeliyo loo qaybinaya garhka laba horta marka hore inta inaan inaan halkaa sheegin waxaad ogaataa garhka in la xiraa inuuna banaanayn xaaraan weyn garhka xiritaankiisu xaaraan makiinad loo qaadan maayo maqasna lagu gaagaabin maayo culimadu way isku raacsan yihiin in la xiraa inay xaaraantay imaam shaafici waxaa laga sheegay inuu yidhi qof garxiilihi imaam noqon maayo imaamka masaajidka tukanaya noqon maayo dadka salaada tukanaya ya qofka garxiila imaam noqon maayo dadka tukin maayo marka gar horta rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuu booriyey arku lixa acfu lixa isaguna garhka waa diistay lama soo werin isaga oo xaj iyo xaj la-aanba isagoo xiray garhkiisu waa weynaa maxaa u dalilay garhkiisu inuu weynaa waxayna saxaabadu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markuuna tukinayo salaada tukanayo iyaguna kuduba tukanayaan salaada aan jahriga aan ahayn duhur iyo casar oo kaley waxaan ku garan jirnay inuu qur-aanka akriyayo bidiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa garh weynuba qofka kaa dambeeya wuxuu arki karaa garh weynubu arki karaa garh yarma arki karaa garhkuna wuxu dhaqaaqaa marku garhku u weyn yahay garhkiisa waa weynaa marka calayhi salaatu wasalaam hadda ma garata saxaabadu saasay ahaayeen dhammaantood marka dadku way xeeraan iska ilaali ha xeerin ilaahay ugu dhawow waa sunadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la imaanshahaad la timaadid ajar baad kaga helaysaa ajar ayaad kaga helaysaa waay taas waa ka waxaa loo qaybinaya markaan haddaba weysada timahan garhku halka ku yaalaan wejigu ka mid yihi wejiga ayay ka mid yihiin waa timaha timaha wejiga ku yaalla waa garhka waa shaarubaha waa canfaada canfaada soo mataqaaniin dibinta hoosteed timaha ka soo baxaa canfaqa la dhahdaa xiribaha sunnayaasha alajfaan alarbaca kuwan ku yaallaa waxa weeyaan indhaha ku yaalla kuwaas dhammaantood waxay ku yaallaan wejiga ku yaallaan haddaba garhku inuu khafiif yahay kaan garka lahayn kama warramayna inagu maxaan ka warramaynaa ya qofka garh garhku inuu khafiif yahay iyo garhku inuu kafiif yahay waa labadaas kafiif markuu yahay ya waa jirhkii waa la arkaya wey kafiif markuu yahayna jirhka lama arkayo ka khafiifka wuu yar yahayo dee jirhkan ho ka ho timaha ka hooseeya jirhkii ka hoosey waa la arkaya waxaa kaa waajiba in jirhka biyaha la gaadhsiiyo in hoos loo gaadhsiyo biyaha waa waajib yana waa khafiifa oo jirkiina waa la arkaya ila maxaa hahay ka kasiifka ah maxay kasiifka nooce waa ka la arkaynin maxay waxaa ka hoos jirka hoose lama arkayo kaas haddaba takhliilka lala samaynaya takhliil llixyati kaasa takhliilka lagu samaynaya markuu meedayo gacmaha unbuu biyaha raacin doonaayo hoos buu yargelinaya waa sunna laakin waajib maha waa sunn halkaana eh, waynu garan soo ma hmm wa takhliilu asaabici lyadayni labada gacmood farahooda iyaduna la isdhexgeliyo marka gacanta la meerayo halkaa dadku way seegaan la soco arrimaha la qaldo weysada gacmaha marka la meerayo waxa weeyaan waxaa ka mid a in faraha faraha dhexdooda in biyaha la gaadhsiiyo dadku way ka tagaan sama sameeyaan qofku markuu weysan gacantanbuu meedhayaa bes waa dhaafaya maya markaad gacanta meedhaysid halkanna waa ka mid halkanna waa inaad iyagana aad biyaha gaadhsiisaa takhliil markaa ama isku dhex geli labada gacmood ama markaad gacanta meedhaysid farahaasan u geli waana saa samaysa ila halkan gacmihii bay ka mid yihiin gacmaha la meedho soo lama bay ka mid yihiin marka takhliil asaabic ilyadayn warijlayn iyo labada lugood farahooda iyagana biyaha la gaadhsiiyo markaa faryaarada kale la isticmaalayo saasa loo dhex gelin doonaa loo dhexgelinaya kayfiyad loo dhexgelayaa jirta oo fuqahadu ay sheegaan insha allah kitabka soo socda ku arki doona marka gacmaha waxaa kale dadku ay ka tagaan halka xusulka xusulkana biyaha si fican uma gaadhsiiyaan marka waa in la gaarsiiyo lugahana ciribta iyo reesmagaadha iyo meelahaas iyagana si fican looma gaadhsiiyo qofku marka markuu weysaysanay waa inuu hubsadaa rasulku wuxu ui weylun lilacqaabi min annaar marka waa in si fiican loo hagaajiyaa weysada inta waajibka ah inta waajibka ah waa quraanta wixii ka hooseeya gomada iyo xusulka gacanta ilaa xusulka waa in si fiican biyaha loo gaadhsiiya wa taqdiimu lyumnaa midigtoo la horreysiya cala lyusra midka laga horreysiiyo iyadan waa soo ararna maranay midigta maxaa loogala jeeda halkaas taqdiim اlyumna cala اlyusra maxaa loola jeeda haye waa kuwe kuwaas gacmaha iyo lugaha waa xubnaha laba labaa midig iyo bidixle laba waa laba xubnood waa xubin laba ka kooban ama waaan waxaan jeeda waa ha saas noqona soo maa waa laba xubnood weeyaan laba xubnood waa labada lugood iyo labada gacmood xubin keliya xubin keliya oo midigii bidixle iyada maaha waa laba xubnood baa laga waraa waa labada gacmood waa laba iyo labada lugood waa laba waxaa ku baxay xubin keliya oo iyadu leh maxay midigii bidix iyadu taqdiim libni cala slam male sida dhabanka oo kale dhabanka midigi dhabanka bidix iyo taqdiim laguma sameynayo sida halkan kale soo gelayso wاطahaaraةu ثalaaثa ثalaaثa ahaarada ثalaaثan ثalaaثa maxay noqonaysaa saddex saddex in la meedho in mar keliya la meedhaa hal mar in la meedho xubintii xukunkeedu muxuu noqonaya adiga muxuu noqonaya xukunkeedu ha waa caadi a marka marka m markeeda in la meedho xukunkeedu muxuu noqonaya caadi ba waay hayaadaya waajib caadi maaha waa waajib waajibku intaas ku wacay waajibka wuxuu kusoo xasilayaa markaas waay mar labaad haddaa lagu celiyo sunne mar saddexaad sunne saas walmuwaalaatu in la xidhiidhiyo maxaa la xidhiidhinaya maxaa la xidhiidhinaya xubnaha meedhitaankooda marka wejigii meedho gacanta lagu cujisiyo saa yani waxa weeyaan inaan waxba loo dhexaysiinin qofku intu wejigii meedho gacmaha meedho madaxa masco markuu lugaha soo gaaro uu iska fadhiisto oo u sheekeeyo oo mar dambe uu lugihii meedho maya waxaa la rabaa inay isku xigxigaan baa la doonaya inay isku xigaan baa la doonaya halkaa aynu ku dayno sala allahu wasalam wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin